mar ayuu yidhi marka hadda meeshan markii ikhlaaskii mutaabacadii uu ka soo baxay ayuu wuxuu musanifku halkan u caqiday mulaasamatu khashyat illaahi tacaala oo qodobka saddexaad ah mulaasamatu khashyat illaahi allah tacaala sarreeye cabsidiisa oo la laasimo ayuu musanifku u caqiday fasalkan baabka yani faqradan uu caqiday weeyaan wuxuu leeyahay musanifka raximah ullah التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى التحلي ملازمة خشية إلهي يعبصد الله للازمة الله يعني عبصدي سا أول اللازمة وحوي والتحلي اسقرحن لا اسكو قرحيو بعمارة الظاهر ظاهر كذا أو waxa adig ka muuqdo muuqaalkaaga iyo walbaatini baatinkaada oo wixi qarsoonoo gudaha ku jiraya ku camiristiisii aad ku camirto cimaaradaas oo aad isku qurxiso bikhashyati illaahi allah cabsidiisa tacaala sarreeye aada isku qurxiso yacni daahirkaada iyo baatinkaada oo cabsida alle aad ku camirto ayaa la yidhaahdaa yacni khashyada ilaahay oo qofka uu isku qurxiyo iyo baqidda rabbo isku qurxiyo weyaan muxaafidan adigoo ilaalinayo calaa shacaa'ir alislaam marka daahirkaada waa waa dee dhaqan waxa adig kaa muuqda wey baatinkana waa waxa qalbiga ku jiro labaduba inay cabsida ilaahay kaa muuqato daahirkaaga inaad rabbi ka baqdo baatinkaada oo qalbigaagii wixii ku jirayna cabsida ilaahay qalbigaaga ku jiro adigoo weliba ilaalinayo calaa shacaa'ir alislaam diinta islaamka shaciirooyinkiisii iyo calaamadaha uu leeyahay calaamadaha ilaalintooda adoo ilaalinayo cimaarat daahir waxay ku imaan kartaa daahirkaada oo khashada ilaahay ku camirto shacaa'irkii islaamka uu lahaa ilaalinteedii aad ilaaliso الشعائر وجمع الشعير بالله شعيرنا العلامه لله وعلامه وي علامات اي ليهين يعني دينته اي salaadii inaa ilaaliso masaajidii ku ilaaliso jamaacaadkii ku ilaaliso shaciira waxaasoo dhan baa la yidhaahdaa soonkii sakadii xajkii ciidihii aadaanka waxaasoo dhan oo islaamka lagu yaqaana diinta islaamka lagu garanayo ilaalintooda qofka ilaaliyo ayaa maaragtay yani waxyaalaha shacaa'irka islaamka oo daahir ka ihi waa taa weeyaan inuu qofku ilaaliyo muxaafidan adigoo ah mid ilaalinayo calaa shacaa'ir alislaami islaamka calaamadihiisa uu leeyahayo cibaadaadka ah ilaalinteedii aad ilaaliso iyo waidhaari sunna sunnada muujinteedii aad muujiso ilaalinteedii sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ku dhaqankeedii aad muujiso iyo wa nashrihaa faafinteedii la faafiyo yacni maaragtay inaad xifdiso sunnadiinana adiga maaragtay daahirkaada ay ka muuqato ood ku dhaqanto sunnadii nebiga wixii lagu amray la timaado wixii lagaa reebay inaad ka harto iyo inaad nashriso yacni labadaba waa lagaa rabaa weeyaan bilcamali biha maxaad ku daahirinaysaa bilcamali biha sunnada ood ku camal fasho see u faafinaysaa wadacwati ilayha iyadoo dadka aad ugu yeerto marka cilmiga qofku marka uu bartaa oo ku dhaqmo waa inuu inta ku amal falo uma hadana dacwatu ilayha dadka ugu yeero maxaa yeelay cilmiga barakadiisa ayay ka mid tahay cilmiga waxyaalaha ku kordho alinfaaqu baa la yidhaahdaa bixinta adiga inaad ku dhaqanto marka hore waa timaartii cilmiga iyo mirihiisii wey wuxuu ku kordha oo cilmigu ku siyaadana waxa way wadacwatu ilayhi nashriga oo cilmiga la faafiyo ayaa la yidhaahdaa maxaa yeele cilmiga sidaa ogtihiin abu isxaaq ilbiiri markuu cilmiga ka hadlayay qasiidadiisii yani markuu kaga hadlayay wuxuu yidhi cilmiguu ka hadlayay yaziidu bikarati اlinfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafa shadadka buu yidhi yani cilmigu wuxuu ku kordhaa wuxuu ku ziyaadaa alinfaaqu minhu inaad bixiso oo cilmiga dadka aad gaarsiiso waa kuugu ziyaadaya wuxuu ku nusqaamaa wayanqusu in bihi kafan shadadta haddii gacanta aad ku qabato ood ku xirato aadan khasnad aad gashato oodan nashrinin cilmigaagu waa nusqaamaya marka wadacwatu ilayhi inaad nashriso u yeeris dadka aad ugu yeerayso daalan dadkii adigoo ah xaala kownika daalan mid tusaayo dadkii markaad dacwada iyo khayrka ugu yeeri calallaahi ilaahay aad tusayso dadka ilaahay baad ugu yeeraysaa allah baad baraysaa bicilmika cilmigaada baad ku baraysaa wa samtika dhaqankaaga wanaagsan baad ku baraysaa wa camalika camalkaaga baad ku baraysaa mutaxalliyan adigoo ah mid isku qurxinayo birujuulati raganimada isku qurxinaya yacni dadnimadii oo diinka ila qofka diinkiisa ku dhaqma ayaa rujuulo leh weeyaan rujuulada oo raganimada ay waa ku dhaqanka diinta weeyaan marka adigoo isku qurxinayo ku dhaqankii diinta ku dhaqmaysa rujuuladaada isku qurxinayo ayaa dadkii allaah baraysaa ood ugu yeeri jahli ugu yeeri maysid cilmigaadaad ugu yeeraysaa cilmiga aad baratay baa dadka gaarsiinaysaad ugu yeeri samti asamt alxasan waan soo marnay waa dhaqankaaga wanaagsan un weeyaan dhaqankaaga wanaagsan iyo habu dhaqankaadabaa laga hadli weya wa camalika camalkaaga yaa dadka ugu yeeri mararka qaarkood waxaa dhici karto qofka adiga aad khayrka gaarsiinayso inaad yani adoonba xataa la hadlin dhaqankaada keliya aad adiga maarata camalkaaga wanaagsanoo cilmigaada ku camal falayso inuuba kugu raacaa la arkaa weeyaan dhaqankaada wanaagsan inayba dacwo u noqoto sida saxaabadaba ahaan jireen ridwaanullaahi alayhim markay jihaad fii sabiilillaahi ay dhulku furtaan saxaabadu dadka oo gaalada ahaayee markaa la furto xooggoodii la jabshay iyo la jabiyey islaamka inay galaan iyo diinta soo galaan laguma khasbi jirin markaasay markay dhaqanka saxaabada arkaan diintiisay ugu dhaqmayaan wanaageeda arkaan ay iska soo islaami jireen marka waxaa kada sidaasoo kale baa la iyo walmusaahadati fududayn yani inuu qofku diinteenna waa diinu yusrin waa diin culus ma aha diinta inuu qofka u sahlo adoo diinkii sahlayo aad dadka ugu yeerto ina diina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa halabahu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam qof diinka la legdamo oo isku dhibahi ma jiro oo tashadud sameeyo ilaa uu ka qaalib noqdaa isagaa baxaya khadkuu ka baxa qofkaasi weeyaan marka arrimahaasoo dhan walmusaahalati sahlid dadka diinka inaa u yasirto u fududayso oodan ku dhibin oo diinkii aysan culaab u arag baa rabaa adoo dadka sidaa ugu yeerayo iyo wasamti saalixi dhaqankii wanaagsanaa weeyaan wamilaaku daalika arrinkan aan soo sheegnay oo sunnada muujinteedii shacaairta islaamka xifdinteedii nashrinteedii ugu yeeristii dadka loogu yeerayay dhaqankaadii wanaagsanaa iyo cilmigaa waxaasoo dhan markaa isku soo darto waxa milkiinayo hananayahay waxa weeye intaasoo dhan waxa urursanayo milkiinayahay waxa weeyaan khashyatullahi tacaala alla cabsidiisa weye maadaama cunwaanka oo sidaa ahaa waxaasoo idil aan soo sheegnay waxa hanto oo milkiyahay waa cabsida ilaahay laga baqa subxaana wa tacaala maxaa yeelay cabsida ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan cilmiga asalkiisa wey siduu shiikhuba noo keeni doono walihaada qaala alimaamu axmed imaam axmed raximahullahu wuxuu yidhi raximah llahu tacaala ilaahay ha u naxariistee ayaa wuxuu yidhi sidaa darteed aslulcilmi khashyat llahi tacaala cilmi asalkii ma rabtaa waa cabsida ilaahay subxaana wa tacaala allah oo laga baqo allah oo laga cabsado yaa khashyat llah cilmiga asalkiisa waa kaa weeyaan lcilmi cilmi asalkiisa waxa weeyaan khashyat allahi tacaala ilaahay subxaana wa tacaala oo qofka uu ka baqo ayaa la yidhaahdaa dadka ilaahay ka baqana dadka uu rabbi ku xasiliyey dadka keliyahoo rabbi ka baqaayey waxa weeye waa kuwa uu rabbi yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa dadka cilmiga leh ayuunbaa rabbigooda marka qofka waxaa la rabaa inuu qofka aalibulcilmiga ihi sida qofka kaleba laga doonayo muslimka laga rabo hadana haddana aalibulcilmiga markuu cilmiga dalbayo waa inay mar walba xaaladihiisoo dhan uu laazimo cabsida ilaahay subxaana wa tacaala baqidda rabbi uu ka baqayo oo uu kaga baqayo muxaramaadkiisi inuu ku dhaco inuu waajibaadkiisii iyo ma'muuraadkiisii ka gaabiyo arinta inuu rabbigiisa uga baqo subxaanahu wa tacaala weeyaan walidaalika cabdullahi mascuud ayaa waxaa maaragtay ibn abi shayba iyo aimo kale abu daauud fi zuhdi ay ku soo saaraan inuu oran jiray ra'su lxikmati makhaafat ullahi caza wajal xikmada shayga la yidhaahdo ra'sigeeda oo madaxeediiya waxa weeye waa makhaafat ullahi caza wajal allah oo laga baqo ayaa xikmada asalkeediba waa taas weeyaan الله oo laga cabsada waa raasul xikma qofka ilaahay ka baqaa oo qof xakiimo waa raasul xikma qof haysto weeyaan qofka yaani taqiga oo rabbigiisa ka baqa weeyaan wuxuu ma aragtay wadaadka muxaqiqa ka soo guurinaya ee athar oo maarta al-imam al-ajri oo ku soo guurinayo akhlaaq al-ulama kitabkiisa kitabku ku soo guurinayo abu nacaymna filxiya uu ku soo saarayo sanadkiisuna uu saxiix yahay imaamu lbayhaqina fi lmadkhal uu ku soo guurinayo ayuu yani wuxuu leeyahay wuxuu soo guurinayaa yaxya bna abi kaiirin ayuu ka soo guurinaya sheikhaasi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay yaa caalim la yidhaahdaa cabsida allase halkeebay ay maarata diintu ka taagantahay diinta xageebay ka taagantahay markaasuu jawaabaya alcaalimu man khashya allaha caalim waxaa la yidhahdaa qofka rabbigiisa ka baqo wa khashyatullaahi alla ka baqidiisa oo laga cabsadana cabsidu waa alwaracu inuu xalaal miirad inuu noqdo qofka xalaal miirad inuu noqdo oo wax alla wixii shubha ka galay iska dhex xaaraamtii shubha shayga ka galay inuu ka tago faraha ka qaado waracnimaa la wixii muxaram ahoo iyo manhiyaad iyo munkaraad ahoo muuqdo qofka waa ka tegi iska daaye dadkan waraca dadka la yidhaahdo warica qofka la odhanayo waa qofka xataa shubhada oo maarata muxaramkii kuu dhowaynayso ka fogaada baa la yidhaahda wakhashyatullaahi alla cabsidiisuna waa alwarac dhowr sanaantaa weeye xumaanoo dhan la yska ilaaliyo ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka arrintan uu noola dardaarmay waa aadaabta qofka taalibulcilmiga laga doonayo inuu laasimo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala falzam khashyat allahi fi siri waalcalan faina khayra albariyati man yakhsha allaha tacaala wamaa yakhshaahu ila caalima idan fakhayru lbariyati huwa alcaalim falzam laazim khashyat allaahi allah cabsidiisa laazim ardayo ayuha aalib allah cabsidiisa laazim fi siri sir ahaan u laazimo waalcalani si daahir ah oo muuqato markaad dadka la joogto ama calan ahaantaadana ilaahay laazim keligaa markaa tahay markaad dad la joogto allah laazim gudahaada iyo qalbiga cabsida ilaahay laazim gudahaada ka laazim daahirkaadana cabsida ilaahay laazimi weyaan maxaa yeelay faina khayra albariyati makhluuqa dadka u khayrka badani man yaksha qofka rabbigiisa ka cabsado sareeye ayaa la yidhahdaa allah sareeye qofka ilaahay ka cabsada ayaa la yidhaahdaa weya man axad weeye dadka dadka ugu khayrka badan yakhsha allaha alla ka baqo tacaala sareeye wamaa yakhshaahu allaah kama baqo oo kama cabsado cabsidiisii dhabta ahayd ilaa caalimu qof caalimahoo diinkan garanaya cilmile mooye qof kale ilaahay kama baqo idan natiijadii marka sheekhu saaraya haddaunan caalim mooye cid kaloo ilaahay ka baqdaa hijirin fa khayru lbariyati huwa alcaalimu yani meeshay manaatiqada dhihi jireen wey muqadimaadka natiijada laga soo saaroo kale yani mantiqoo kaleeto laba muqadimo ayaa natiijo laga dhex saaraa natiija laga soo saaray wuxuu yidhi faina khayra albariyati man yaksha allaha tacaala dadka dadka u khayr badan waa dadka ilaahay ka baqo markaasuu jumlada dambana wuxuu yidhi muqadimadii labaadna wuxuu yidhi wamaa yakshaahu ilaa caalimun cidda ilaahay ka baqdaahi waa qofka caalimkaa keliya idan marka maxaa natiijada soo baxaysa waa maxay fakhayru lbariyati huwa alcaalimu fakhayru lbariyati dadka kan u khayrka badan u wanaagga badani huwa isagu alcaalimu qofka caalimka cilmiga leh weeye marka maadaama adiga ardayahu aad u socoto cilmigii inaad barato si khayruulbariyati aad u noqoto laazim khashyat allahi caza wajal khayruulbariya inaad noqoto haddii aad rabto cabsida ilaahay laazim taasuu shiikhuu leeyahay wlaa yaqib can baadika ana alcaalima laa yucadu caalima ila ida kaana caamila walaa yacmalu alcaalimu bicilmihi ila ida lazimathu khashya llahi hadalkaasuu leeyahy walaa yaib yuusan ka maqnaanin can baalika qalbigaaga yuusan ka maqnaanin marna maskaxdaada yaynan ka maqnaanin ana alcaalima qofka caalimka la yidhaahdaahi laa yucaddu caalimkii laguma tiriyo caaliman inuu mid cilmi la yahay caalimkan cilmi buu leeyahay lama odhanayo ilaa idaa kaana inuu yahay mooye caamilan cilmiga uu sameeyey mid ku camal falaya inuu yahay mooye cilmigii ou bartay mid ku camal falaya oo ku dhaqmaya inuu yahay mooye si kale looguma yeedho caalim caalimna ma yidhaahdo qofka ilaa uu ku camalfalo cilmigii ou bartay uu ku camalfalo walaa yacmalu alcaalimu qofka caalimkaana kuma camal falo bicilmihi cilmigiisii kuma camal ilaa idaa lazimathu inay laasimto mooye khashyat ullaahi alla cabsidiisa inay laasimto mooye yani qof aan ilaahay ka baqaynin cilmigiisa miyuu ku camal falaya waa maya qofka cilmigiisa ku camal falaahi waa kee waa qofka rabbi ka baqo qofka rabbi ka baqaahi yacni qofka marka caalim la odhan oo culuum badan bartay isla markaana aanan cilmigiisa ku camal farin laa yusama caalim lama oranayo caalim waxyaalaha ay jireen oo kale khud cilmii walaa ta'khud camali bay ku leeyihiin yacni aniga cilmi waan kuu sheegahayaaye camalkayga ha fiirin qofka cilmiga ka qaadanaysa inaa camalkiisa fiirisaa haddoosa cilmi ku dhaqmayn waxaa weeye de cilmigiisaba naafic ma aha cilmigu wuxuu qofku waxaa caalim la odhan karaa markuu cilmigiisa ku camal falo cilmiga iga qaada laakin camalkayga faraha ka qaad ma soconayso waa in ilmigaaga aad ku camalfasha adiga si ummaddan ay cilmiga kaaga qaataan cilmigaaguna oo cilmi naafica u noqdo wey marka meeshaan musanifku wuxuu ka hadlayaa inuu qofka cilmiga uu ku camalfalo cilmiga haddaan lagu camalfalin qofkaasi laa yusamaa caaliman qofka aan cilmigiisa ku camalfalin waa caalim lama oranayo wey cilmigaas yani qofka ku camalfalayana waa qof ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala qof ilaahay ka baqa weeyaan alimaam nawowi kitaabkiisa majmuuca ah wuxuu ku soo guurinaya can caliy bni abi aalibin radi allaahu canhu hadal aad u qiimo badanuu markuu xamalatalcilmiga la hadlayay ayuu leeyahay yaa xamalata alcilmi icmaluu bihi war dadka cilmiga xambaarsanoo cilmigan ku camalfala buu yidhi ku camalfala cilmigii fainama alcaalimu man camila bima calim caalim waxaa la yidhaahdaa qofka ku camal falo oo yani ku dhaqmo wixii uu bartay wa waafaqa cilmuhu camala oo cilmigiisii iyo camalkiisana iswaafaqeen waa hadalka hadda shiikhu uu soo guuriyey laftiisii wey camalkaagii cilmigaagu inay iswaafaqaan baa la bimacnaa cilmigaagii inaad ku dhaqanto kaa ayaa waxaa la yidhaahdaa caalim ninkaasaa la yidhaahdaa weeyaan qofka marka aan cilmigiisa ku camal falin qofka aan cilmigiisa ku camal falin waciidka ku soo arooray waad ogtihiin cilmi baad baratay cilmigii maadan ku dhaqmin waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay oo yidhi yuutaa birajuli yowma alqiyaama qofkii baa maalinta qiyaamaha lala imaanaya fa fi nnaari naartaa lagu tuuraya markii lagu tuurana fatandaliqu akhtaabu banihi calooshiisa mindhiciradii ku jiray iyo xiidmihii ayaa daadanaya cadaabka dartii waa shumayaan waa eber bay noqonayaan naartaa baabi'inaysa markaasay daadanayaan markaasuu fa yaduuru biha kamaa yaduuru alximaaru biraxa markaasuu wuxuu u wareegaa sida dameerka shiidka uu ugu wareego yacni dameer maaragtay ugu wareegoo kale ayaa la yidhaahdaa yani ratiga oo maaragtay eh, eh, saliidda shiidayo sida uu maaragtay geedka ugu dhex wareegto oo kale ayuu sida ugu dhex wareeganayaa buu yidhi markaasaa ninkan oo xiidmihiisa inta daateen saa u wareeganayo yaa waxaa iskugu imaanaya ahlunaarkii kale la yaabayo fayajtamicu ilayhi ahlu naari dadka usoo uruurayo u imaanaya markay yimaadaan fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa fulaanu maalak war hebelow maxaa kugu dhacay biida ayay leeyihiin war maxaa ku helay hebelow aan inay yaqiineen alam takun ta'muru bil wa tanha 'anil munkar miyaanad ahayn mid macruufka dadka fari jiray marka adduunka joogtay munkarkana reebi jiray soomaadan ahayn ninkii macruufka dadka fari jiray wanaag xumadana dadka ka reebi jiray soomaadan ahayn waa maxay dhibka ku haystaa maanta maxaa kugu sababay markaasuu leeyahay fa bala haaba oranaya ninkaasaan ahay kii khayrka idin fari jiray sharkan idinka reebi jiray qad kuntu aamiru bilmacruufi waxaan ahaa mid macruufka dadka faro wala aatiihi laakiin aniga macruufka ma samayn jirin wanaagga sameeyaan idin dhihi jiray anna ma samayn jirin wa anhaa cani lmunkari xumidan waa idinka reebi jiray wa aatiihi xumada lafteedaan anna la imaan jiray saasaa markay ugu kaliftay cilmigeygii baanan ku dhaqmin marka sidaa darteed waxa weeyaan xadiidkii habeen dhowta darsigeenaan ku soo marnayna waa la mid qofkii odhanayay ilaahayo dartaabaan u bartay cilmigan oo markaas la yidhi been baa sheegtaye cilmigan uma aadan baran inaad ku dhaqanto ood maaragtay aad ilaahay ku rido gelisee in caalim lagu yidhaahdo baad u baratay haddii cilmiga aad ilaahay dartii u barato waad ku dhaqmi lahayd markaasaa waxa weeye inta la jiidabaa naarta lagu tuuraya marka wuxuu ka mid noqonaya min awali maa tusacaru bihim annaaru yowma alqiyaama dadka naarta lagu horayo dadka ugu horeeya qofka aan cilmigiisa ku camalfalin buu noqon ولذلك الشيخ بن عثيمين ونوسو قورنيا وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن أيو قبل سو قورنيا وعالم من عالمة qof caalima ah oo lam yacmalan aanan ku camal falin bicilmihi cilmigiisa aanan ku camal falin mucadabun midkaasi mid la cadaabo weeye min qabli cubaadi lwathan inta aanan dadka mushrikiinta ah oo asnaamta caabudo intaanan la naarin baa isaga lagu bilaabaa naarta isaga lagu hormarinaya marka shayga qofka cilmigii inuu inuu maaragtay eh, ku camal falo ayaa la rabaa isagaa la rabaa inuu cilmigiisa u barto inuu ku camalfalo si ilaahay subxaana watacaala cadaabkiisa maalinka qiyaamaha uu uga badbaado wailaa wuxuu noqonayaa qofka cilmiga bartay dadkana barayo isaga naftiisii ilowsan wuxuu la mid yahay yani bahalka shumaca la yidhaahdo kale shumacaan dabka ah ifayo waad aragteen markii la shido dadku waa iftiinba u faa'iideeya laakiin isagii waa gubanaya waa baaba'aya shumacii waa dhammaanaya kaasoo kale uu la mid yahay weeyaan walidaalika ayuu maaragtay yani wuxuu soo guuriyaa khatiibu albakhdadi kitaabkiisa iqtidaau lcilmi yani uu ku soo guurinaya iqtidaau lcilmi alcamal in cilmiga iyo camalku ay iskeenaan yani maaragtay cilmigii inuu camal qofka ugu yeero oo ku camalfalo markuu ka hadlay buu hadalka xadiidkan soo guurinaya sanadkiisuna uu sax yahay weyaan oo saxiix yahay weyaan wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalu lcaalimi alladii yucallimu nnaasa alkhayra qofka caalimka ahoo dadka khayrka barayaahi wayansaa nafsahu naftiisana ilowsan ka maali siraaji dabka nalka oo kale buu la mid yahay yudhi'u linnaasi dadka u ifinaya iftiin buu siinaya wayaxriqu nafsahu naftiisana waa gubaya marka qofka cilmigii aan ku camal falin haddana dadka barayo oo aanan macruufkiina fartoomaynin munkarkiina aanan ka haraynin qof naftiisa gubaya oo kale buu la mid yahay weeyaan saasuu maaragtay yacni musanifka xadiidkaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu odhanayaa weeyaan wuxuu yidhi sheikhi isagoo hadalka sii wato وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى خطيب البغدادي سند كيسيبو أتيري وإسنادي سند كيسيبو كوري رحمه الله تعالى إله الحريستان بسند سند بو سمي سند كوا تقانا وسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن بالي هذا سند حالي هذا رجل استرتحا oo xadiiska marka la warinayo qaal xadaana fulan qaal samictu fulanan qaal akhbaranii fulanan ilaa nabiga laga gaaro raggaasaa la yidhaahdaa silsilat rijaali almusilatu ila lmatni baa la yidhaahdaa raggan silsiladoodii xidhiirto oo yani matnigii xadiidka ku gaarsiinayo ayaa sanadka la yidhahdaa marka wa asnad alkhatiibu albakhdadiyu raximah llahu ilaahay ha kar allah u naxariistee bisanadin sanad buu uu sheegay uu isnaadiyey sanadkoo fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay latiifatun isnaadiya faa'iido oo sanadka ay ku sugan tahay yacni asaaniidda fawaa'iday leeyihiin qaarkood faa'iidooyin oo gooniya midbooc buu leeyahay faa'iidadaas waa waa maxay latiifadaasi waxa weeyaan biriwaayati aabaa'in tiscatin sagaal isdhashay ayaa sanadkaa ku wada jiro oo mid walba leeyahay aabbahay baan ka maqlay aabbahay baan ka maqlay anna aabbahay baan ka maqlay yani maaragtay ilaa cali bn abi aalib laga gaaro ayay sanadkaas wadayaan marka waa latiifa isnaadiya wey dad isdhalay wiilkan ka bilow ilaa odagii sideedaad uu ka gaaro ayuu wadayaa weyaan markaasu wuxuu yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi abaranaa waa khatiib albakhdadi baa odhanaya akhbaranaa abulfaraji abulfaraj ninka kunyadiisa la yidhaahdabaa noo waramay oo ahaa cabdulwahaab cabdulwahaab ibn cabdilcasiis ibn alxaari ibn asad allayfi ibn sulaymaan ibn lswadi ibn sufyaan ibn zaydin ibn ukayna ibn cabdilaahi tamiimiy min xifdihi cabdilaahi ibn tamiimi ayaa xifdigiisa ka yeeriye markaa xaarka qaala marka wuxuu yidhi cabdulaahi tamiimi ayaa wuxuu yidhi عبد الله التميمي أي وحويري عبد الله التميمي أسبع علي ما أبياشي كورنا يوي قال عبد الله عبد الله التميمي أي وحو يريد وحو ليه قال سمعت samictu abi aabbahay baan maqlayoo yaquulu odhanayo samictu abi aabbahay baan maqlayoo yaquulu haddana odhanayo samictu abi aabbahay baan maqlayoo yaquulu odhanayo samictu abi aabbahay baan maqlayoo yaquulu odhanayo samictu abi aabbahay baan maqlayoo yaquulu odhanayo samictu abi aabbahay baan maqlayoo yaquulu odhanayo samictu abi midba aabihii mid walba aabihii uu sii warinayo ayuu oranaya yaquulu markaas wuxuu leeyahay samictu caliya bna abi aalibin cali bni abi aalib baan maqlay yaquulu isagoo odhanaya hatafa alcilmu bilcamali hatafa wuxuu u yeertay yani bimacnaa daca wuxuu u yeertay alcilmu cilmigii bilcamali ku camalfal oo ku dhaqana ayuu u yeertay fain ajaabahu cilmigii haddii uu camalkii hadduu ajiibo cilmigii fain ajaabahu camalkii loo yeertay hadduu cilmigii ajiibo fa xasanun wey arrintu waa wanaagsan tahay waa wanaag wey mar haddii cilmigii ou camal u yeertay camalkiina ou aqbalo oo cilmigii camalkii la wada helaa waa arrin wanaagsan weeyaan wailaa hadduusan ajiibino cilmigii keliya taagan laakiin camalkii la waayo irtaxala cilmigu waa rartaa waaba guurayaaba qofka cilmigu waa ka tegaya yacni cilmigii haddaadan ku dhaqmin lafteeda barakadiisa iyo timaartiisa waa ku dhaqan soomaahayn haddaanan ku dhaqmin cilmiga laftiisa kaa guurayo kaa raranayo kaa tegaya buu ujeedaa w waa in la irtaxal waa uu kaa tegay marka aarkan cali bn abi aalib macno ahaan waa saxiix wey macnihiisu waa macno wanaagsan wey cilmiga inuu camal u baahan yahay haddii camal la waayana cilmigii inuu kaa guuray uusan kuu joogaynin waa hadal aad u fiican weyan laakiin waxa weye aarkaasi waxaa la yidhaahdaa waa ma sugna xagga sanad ahaan waa daciif weeyaan sida wadaadka muxaqiqaaba uu leeyahay maxaa yeele waxa weye min riwaayati cabdilcasiiz ibn xaari cabdilcasiis ibn xaari atamiimi alxambali ayuu riwaayadiis ay tahay marka wahuwa mawsuufun biwadci lxadiii wuxuuna ku tilmaamay lagu yaqaanaa xadiikii inuu isagu sameeya lagu yaqaanaa inuu dejiyo aahaarta iyo axaadiistii inuu sameeyo ayaa lagu yaqaana sidaa darteed macno ahaan waa saxiix wuxuu ka hadlay waa saxiix laakiin sanadan uma sugnaanin wax saxa ma يعني inuu dacfiga dareensan yahay laakiin wuxuu ku xoojinaya atarkan kaleeto oo Sufyaan al-Thawri macnaha kale laga wariyo wahada lafd lafdigan oo maaragtay ee hadda ka sug yani Ali ibn Abi Talib ka sugnaaday binahwihi isaga oo kale ya marwi mid la wariyo ah an Sufyaan al-Thawri Sufyaan al-Thawri baa laga wariyay rahimahullahu ta'ala ilaahi ha u naxariiste Sufyaan al-Thawrina hadalkaas oo kale baa laga wariyay marka cilmiga inuu amal u baahan yahay la shakka fi dalika hadii cilmigu amal oo waayo waxa weeye qofka oo aanan cilmigiisa ku dhaqmin wiciisa ku soo aroora waan aragnay inuu dadka naar oo u sababayo laakiin marka uu cilmigiisa uu ku dhaqmaahi hanuun buu u ziyaadiyaa hanuunkiina taqwa u sii ziyaadisaa waakada yani markuu rabbi leeyahay waladiina htadaw zaadahum hudaa dadkii hanuunay dadka hanuuna waa kuwa waa dadka cilmiga iyo shayga garanaya ku dhaqmay sooma ilaahay wuxuu u kordhiyay hanuun zaadahum huda yaa saas uu leeyahay allah subhanahu wa ta'ala weeyaa marka shayga qofka maaragtay anfacayaahi adduunkiisa aakhiradiisa waa inuu cilmiga ku dhaqma qofka taalib ahna markuu cilmiga baranayo khashyadii ilaahay naloo soo sheegay laasimideedana waxaa ka mida ah oo lagu helo inuu cilmigiisii ku camalfalo si cilmigiisa cilmu naafica uu noqdo weyaan dawaamu lmuraaqaba yacni mulaasamatu khashyat illaahi baan ka soo baxnay in cabsida alle la laasimo dawaamu lmuraaqaba dawaamu lmuraaqabada waxaa la yidhaahdaa ilaalinta ilaahay aad iska ilaalinayso oo inuu ku ilaalinayo mutalic kuu yahay aad dareensan tahay inaad sidaa daa'imtaa la rabaa mar walbaba inaad rabbigaaga iska ilaaliso ood aragto inuu mutalic kuu yahay adii ku daalacanay marka dawaamu lmuraaqabadani waa min imaari alkhashya cabsida alle miraheeda bay ka mid tahay miraheeda dhabta ah oo cabsida alle laga gurubsado laga helo laga soo qaataa waaba waxa weeye inay muraaqabadaada iska ilaalinta rabbigaad iska ilaalinayso inay daa'im noqoto waa miraha laga helo imaarta laga helo cabsida rabbi laga helo weyaan dawaamu lmuraaqabati ilaalinta oo aad is-ilaaliso ood rabbigaaga dhowrto oo aad inuu ku taalacanayaahay aad daa'imtahay daa'imidaasi waxaa weeye ataxallii aadaabtaasi ataxallii isqurxin wey bidawaami lmuraaqabati lillahi tacaala allah iska ilaalintiisa iyo muraaqabadiisa yacnii inuu ku taalacanayo daa'imidda aad daa'imto inaad isku qurxiso fi siri waalcalan sirtaada markaa keligaa tahay ama baatinkaaga oo qalbigaaga waalcalan markaad dadla joogto ama daahirkaada wixii kaa muuqdo inaad arrintaas muraaqabada ilaahay daa'imto isku qurxinteeda ayaa la yidhaahdaa weyaan saa'iran adigoo soconayo oo ku shaqaynaya ku camal falaya weyaan ilaa rabbika rabbigaaga u soconayo markaad camal falanayso bayna alkhawfi waalrajaa bayna alkhawfi cabsi ood rabbigaada cadaabtiisa ka baqi warajaa'i rajayn oo allah sawaabtiisa iyo jannadiisa aad rajaynayso labadaasina dhexdooda ood ku camal fashadaan la dooni weye fainahumaa alkhawfu waalrajaa cabsida iyo rajadu labadoodaba lilmuslimi qofka muslimkaa waxay u yihiin kaljanaaxayni labada garbood oo kale oo litaa'iri shimbirka u sugnaaday oo kale ayay ula mid yihiin shimbirka hadduusan laba garaboo ku haada oo ku duulo lahayn miyuu duuli karaa ma duuli karo sidaasoo kalena qofka muslimka ahi cabsida oo ilaahay cadaabkiisa uu ka baqo rajada ilaahay jannadiisa iyo maarata raxmadiisa ou rajeeyo ayaa waxay u tahay garbihii uu ku duuli lahaa ayay u tahay buu leeyahay kal janaxayni litaa'ir marka faqbal ardayahow faqbal ayuha taalibu ardayahow qaabil cala allaahi allah waxaad u qaabishaa bikulliyatika adigoo dhan dhammaanta allah qaabil yacni rabbigaaga kulliye adoo dhan qalbigaaga iyo qaalabkaaga dhan weeyaan ilaahay qaabil oo u jeeso muraaqabadiisii yani inaad iska ilaaliso xaggiisa ugu jeeso walyamtali ha buuxsamo qalbuka adiga qalbigaaguna bimaxabatihi ay bimaxabati illaahi caza wajal allah jacaylkiisa aad jeceshahay yacni qalbigaaga ha ka buuxsamo maxabada allah maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbiga ha ka buuxsamo walisaanuka carabkaaguna ha ka buuxsamo bidikrihi allah xuskiisa mar walbaba carabkaaga dikriga ilaahay ha ka buuxsamo oo hay iyo wlistibshaari bishaarayn inaad bishaaraysato walfaraxi farax aad ku faraxdo wasuruuri farax aad faraxdo maxaad ku bishaaraysanid ku farxi biaxkaamihi allah axkaamtiisa yani xukumadiisa xukumada uu rabbi leeyahay inaad ku faraxdo iyo waxikamigii allah xigmooyinkiisa subxaanahu nasahnaaye oo nusqaanoo dhanba ka hufnaaye waxaan u cuntaminoo dhanba ka hufnaaye axkaamtiisa iyo xikamkiisa ku faraxeedii inuu qalbigaagana ka buuxsamo carabkaagu ka buuxsamo ayaa la rabaa weyaan meeshaa marka dawaamu lmuraaqaba ayuu musanifka ayuu noo sheegay iska ilaalinta muraaqabada waxa weye subxaanadii iyo mirihii khashyada laga helaya alla kacabsiga waxa laga helo weyaan miraha laga qaato laga gurto weyaan xaqiiqadeedana marka yani muraaqabada dawaamu marka la yidhaahda xadiidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay xadiidu jibriil oo saxiixeynka ku yiilay yani xadiidkaas weeye nabiga malkuljibriil wuxuu weydiiyey malkuljibriila nabiga wuxuu weydiiyey akhbirnii can ilixsaan ixsaan maxaa la yidhahdaa buu yidhi markaasuu ixsaanku u fasiroo yidhi alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak dawaamu lmuraaqaba waa taas weeyaan inaad rabbigaaga caabudo sidii adigoo arkayo indhaha ku hortaagan yahay hortaada uu joogo ilaah inaad u caabudo haddausan rabbigaaga adiga adan maaragtay adan indhaha ku haynin asaa mutalic ku aho ku arkayin soo maaha yacni inaad sidaas u caabudo baa rabaa rabbi subxaana wa tacaala sababtu waxa weeye maanta adiga qof ahalkaaga ama agtaada xurmo weyn iyo xushmo weyn ku leh shiikhaaga wey waalidkaa wey mucallimkaagii wey qof agtaada xurmo ku markuu ku ag joogo waa is ilaalinaysaa soo maaha wax alla wixii xumaan o dhan waa iska ilaalinaysa agtiisa waxun kuma samayn karti waad ka cabsani saasoo kale yacnii walilaahi almatalu lacla allah inuu ka sarreeyey baa la rabaa sida qofka bani aadamka aad u ixtiraamayso oo aad uga xishroonayso ilaahay ka badan inaad uga xishootaba aad rabaa allah wuxuu leeyahy yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl wa allahu bima yacmaluuna muxiita yacni waxa weeye dadkaa waxaa ka mid ah dad ilaahay subxaana wa tacaala aan iska qarinaynin oon ka xishoonaynin laakiin dadka iska qariyo waana inta saan u badannahay bani dhan ceebkeenna in la ogaado ma rabo allahna ceebtee cuyuubteennii waa maaragtay kala xishoon waanu samaynaynaa ma kala xishoonayno marka waxaa la rabaa sidaan bani aadamka uga xishoonaynay inay wax xun ugu arkaan ka badan oo ka badan ilaahay uga xishoono subxaana wa tacaala ayaana laka dooni weeyaan maxaa yeele ilaahay mar walbaba wuxuu ogyahay sirtaadii calankaagu ka warqabaa sidoo rabbi leey yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur ishaada khiyaanada samaynays ilaha in kasta oo khiyaano samaysa ilahay waa ogyahay waxaad ku xadaysid ku khiyaanaysid ku ceebaynaysid dad rabbi waa ogyahay bal weliba waxay quluubta qarsata buu rabbi cilmi u leeyahay oo uu ka warqabaa weeyaan marka muraaqabada allah subxaanahu watacaala mar walbaba uu ayaa la rabaa ilaahayna inuu mualic ku yahay mar walba inaad ogaatida la rabaa marka qofku wuxuu yidhi sheikhu inuu ku noolaado bayn alkhawfi waraja macnahaas marka culummadu waxay ku fasiraan bayn alkhawf waraja markuu qofku ku noolaanayo waxay leeyihiin marka uu caafimaad qabo oo xoogga leeyahay waxaa la rabaa in cabsidiisu ay badato oo allah ka baqidiisa uu ka baqayo inay badato oo cibaadada u badsado weeyaan laakiin markii uu xanuunsado ama geeridu uu u dhow yahay markaasoo kale rajada inuu hallibo inuu rajada aad rajadiis uu badiyo maxaa yeelay nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam muslim iyo keyrkiiba ay wariyeen wuxuu leeyahay laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna birabbihi qof idinka idinka midahi yuusan dhiman markuu adduunka ka baxayo ilaa isagoo ilaahay malaha u wanaajinayo oo khayr ka rajaynayo yacni mooye si kale yuusan ku dhimanin marka maxaa la rabaa markii aad jiran tahay ama geerida u dhowdahay adduunka markaad ka tegayso adoo rajo ka qabo ilaahay inuu kaa raadi noqdo jannadiisa ku siinayo in adduunka ka baxdaa la rabaa laakiin adoo quustay oo ya'si kugu dhacay lama rabo inaad quusato قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله محا يلي إن الله يغفر الذنوب جميعا الله ذنوبته دم ودافايه رحمة الله كقوسننا علماء قال وحي ليهن ميا يعني waxa loo jeedaa bayna al-khawf wal-rajaa inuu ku noolaado waan ra'yiga Sheekh Ibn Uthaymeen sharxiisa uu ku rajaxayo weeyaan waxa weeye waxa loo jeedaa marka uu taacada ku jiro taacada iyo maaragtay cibaadada markuu ku dhex jiro rajaha inuu badiyo baan rabaa marka cibaadaysanayso rajadaad inaad badisid oo allah aad rajaynayso inuu ku tawaabiyo jannadiisa ku siiyo inaad rajayso markaad macsida ay naftaada kuugu yeertana cabsida inaad badisa la raba ood ka baqda marka ow cabsidaas ay kaa celiso macaasidii aad aadi lahayd ay kaa celiso sidaasuu leeyahay markuu soo sheegay shiikhu wuxuu leeyahy waladii ara sida u wado ana alinsaana yajibu an yucaamila xaalahu bima yaqtadiihi alxaalu wuxuu yidhi wa ana aqrab alaqwaali fii dalika arimahaas arimaha aan soo sheegnay labadii markuu soo dikriye buu yidhi kan ugu dhow waxa weeye annahu idaa camila khayran hadduu wanaag samaynayo fayuhallibu jaanib alrajaa camal khayrna markaa samaynayso cibaada iyo taaca ku jirto dhinaca rajada rajax waa inaad rajaxdo oo haalib ka dhigtid wey فإذا هم بسيئة حمان هدي أو كهمي نفط أي جعلاتنا adoonka waxaa la rabaa inuu rajaxo janib alkhawfi wahada axsanu maa araahu fi hadihi almas'alati alkhatiirati alcadiima kan ugu wanaagsanoo aan arkayo shayga mas'aladan khatarta ah ra'yiga aan arkayo kaas waayuu leeyahay macsida markay naftu ku hamiso cabsida ilahay halkan soo dhigay naartiisa iyo ciqaabtiisa halkan soo dhigo si aad macsida uga harto khayrka markaad samaynaysana si naftu ay yani maaragtay taacada u basato rajaha ilaahay khallib sidaas macnahaasna waa macno aad u wanaagsan oo shiikhu uu ku fasiray weeyaan خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء خفض الجناح يعني مصنف كميشن وحو نوغو شيغي waxa la rabaa waxa fawaa'idiisa cilmiga oo ardayga inuu ku sifoobo la doonayo buu ku fari markuu ku farana wuxuu ka reebay cagsigiisa soomaa shayga markii lagu faro didkiisa laga reebaya khafdul janaax qodobka shanaad waxa weeye khafdul janaaxi garabkaaga raaricintiisii aad raariciso yacni qof jilicsan inaad noqotid wanabdu lkhuyalaa'i isqaadqaadkana inaad tuurto iyo walkibriyaa'i isla weynta alkhuyalaa waxaa la yidhaahdaa socodka oo isku qaadqaado oo kibir dartii aad isla alkibriyaaga laftiisa waa urcafu tafsiir waa isfasiraya nabdu lkhuyalaai waalkibriyaa isqaadqaadka iyo kibirka tuuristooda aad tuurta baa la rabaa inaadan ku dhaqmin labadaasaa lagaa duuniway markaasuu musanifku wuxuu ku yidhi taxalla isku qurxi biaadaabi nafsi nafta aadaabteeda yacnii nafta aadaabta ay leedahay isku qurxi oo waa maxay nafta aadaabtaay leedahay min alcafaafi dhowrsani macaasida ilaahay iska ilaali wax alla wixii xunoo dhan muru'adaada dhibay iska ilaali waalxilmi dulqaadka isku qurxi hadday dhib laguu geysto inaad dulqaad u yeelato wasabri waa isla ayadii weeyaan inaad sabirto ood daacadiida ku sabirto u dulqaadato wixii mataacidii dhibaato ah wa tawaaduci inaad isku dhul dhigto lilxaqi xaqi aad tawaaducdo xaqa inaad iska weynaysiinin oo xaqa markii laguu sheegaba dhulka inaad isdhigto weeye wa sukuunu shimbirkaaga xasilidiisii laazim yani waxaa loo jeedaa xasilooni unbaa loo jeeda waa xasiloonidow haddii shimbir madaxa kaa saaran yahay dhaqdhaqaaqo shimbirku waa duulaya soomaha marka waa inaada madaxa dhaqdhaqaajin hadduu madaxa kaa fuulo si simbir shimbirka u xasilo macnaheeda deganaan laazim weeyaan deganaan shay walba kulligii laazim wuxuu leeyahay min alwaqaari arimahaas sukuunu daa'irkaasoo min alwaqaari min ajli alwaqaari weyninka dartii warasaanati rasaanadana waxa weye waa xasilidii iyo rajaxsanaanta rasaanat alcaqli baa la yidhahdaa rajaxat alcaqli caqligaaga raajaxnimadiisii rajaaxadiisii iyo rasaana yacni waa taa wey waa xasilid weeyaan wa aljanaaxi garabkaaga raaricintiisii aad raariciso intaasoo dhan وآذابت أي نفط لذا اسكو قرحي كل وحن أذيك كريالي انت أنا دخل إن أتبع عصيدك الدور ستوحنا بسك إلى لسو إن أدل قاد يالته inaad macaasida ka sabarto iyo xumaantaoo dhan iyo wax walbaba inaad xaq u hogaansato oad tawaaducdo inaad maaragtay deganaan oo haybad leh aad yeelato iyo rasaano caqligaadu raajax noqdo garabkaaga oo walaalaha aad maarata u jilciso dadka muslimiinta ah intaasoo dhanba aday ku kor yeelaysa waa aadaab wanaagsan weeyaan mutaxamilan adigoo qaadayo arrintaas waxaad u qaadaysaa yani mutaxamilan adoo qaadanaya xaala kownika mutaxamilan mid qaadaya aad tahay xambaarayo dulla tacallumi waxbarashada dulligeedii adoo taxamulaya maxaa u qaadaysaa oo dhabarka u saarani liciat cilmi cilmiga sharaftiisa ou leeyahay cizadiisa darteed ayaa dulligii cilmiga yani tacalumkii dulligiisa u qaaday lanna waxa weeyaan waa inuu tawaaduc la yimaada dhibaato badan buu la kulmi yaani maarta gaajow la kulmaya macalinkiisii ku xumaan karo maaragtay yani akhlaaqdiisa ku adkaan karta siduu musanifka noo keeni doono dulqaad laga doonayo kitaabkii ku adkaan karo dadku wax la baranaya dhibmarka dulligaasoo dhan inuu xambaarto oo liajli cisiga cilmiga uu leeyahay dartii inuu u xambaarto baa la rabaa daliilan asaga oo mid yani isdulaynaya ah mar kastaba lilxaqi yani xaqa u hogaansankiisii oo u hogaansamo mar walbaba uu isku dulaynayo weyaan marka meeshaan cinwaanka musanifka uu dhigay waxa weyaan waxaana la amrayaa mar kastaba tawaaducaana la amraya deganaanshaha iyo walaalka khafduljanax waxaa la yidhaahdaa siduu ilaahayba qur-aanka ku yidhi waqfid janaaxaka isagoo nabiga la hadlayo liman ittabacaka min almuminiin dadka muminiinta ku raaca u dabacsano qof dabeecad aad adag inaad noqotid lama rabo yani qabd ljanaaxa waa tawaaduca iyo dabci wanaagsan oo bashaashale inaad ummadda kula dhaqanto iyo raxmad inaad dadka kula dhaqmatid weyaan taasaa lagu amray tawaaducu marka waa shay aad u weyn wey imaam shaafici raximahullahu wuxuu ka soo guuriyaa imaam nawowi hadallo aad u qiimo badan buu ka soo guuriya fi majmuuc ayuu kaga soo guuriyaa tawaaduca markuu ka hadlay wuxuu leey tawaaduca yaa iskale aslan altawaaducu min akhlaaqi alkiraami dadka wan wanaagsan dhaqankooda weeye tawaaduca inuu qofku dhulka isdhigo usa iskirinin uusan khalqiga iska koryeelin wاtakaburu min shiyami li'aami buu leeyahay isla weyninkuna dadka xunxunkaa calaamadaha ay leeyihiin qof isla weyn haddaa aragtid oo dadka khalqiga iska saramarinaya ama xaqa iska weynaysiinaya waa la iim wey qof xun wey qof wanaagsan ma qaato weya mar kale wuxuu leeyahay imaam e, e, e, shaafici raximah ullah altawaaducu yuuriu lmaxaba markaa adiga dadka u dabacsanaato tawaaducaas jacayl ummadda ku jeclaata ayuu ku dhaxashiinaya isla weyninkana nacaybuu ku dhaxashiina soo maaha markaa dadka isla weyna war isla wey waa nin kibraani weyaanaleeya dadka dhan waa kaa tegaya marka lama rabo qofka tawaaduca inuu la yimaado ayaa la rabaa fudayl ibni ciyaad ayaa imaam alaajiri kitaabkiisa akhlaaq alculamaa ayuu kaga soo guurinaya sanad xasana wuxuu leeyahay ina allaha caza wajal yuxibu alcaalima almutawaadica allah wuxuu jecel yahay caza wajal qofka caalimka ah oo mutawaadica ah dhulka iska yaallo oon kibir badnayn oo caadiga iska ah wayabqadu ilaahay wuxuu u caroodaa alcaalim aljabbaar ninka cilmiga lahoo jabbaarka dadka khasbinta badan isla weyn oo dadka iskala sarreeyo anoo hebela anoo caalim hebela anoo fulaana dhahay kaa ilaahay waa necab yahay subxaana wa tacaala waman tawaadaca lilaahi allah qofka isku tawaaducoo dhulka isku dhigana warafahu allahu alxikma allah wuxuu dhaxashiiyaa xikmo ayuu dhaxashiiyaa weeyaan wuxuu leeyahay zurnuuji kitaabkiisa tacliim almutacalimka wuxuu kusoo guurinaya beyt oo aad u qiimo badan wuxuu leeyahay ina tawaaduca min khisaali lmuttaqi وبه التقي إلى المعالي يرتقي تبقى سوليه إن التواضع اسلوب لقد قفك اسلوب لقه waxay ka mid tahay min khisaal almuttaqi qofka taqiga ah sifaatka uu leeyahay ayay ka mid tahay waa calaamadaha lagu yaqaano weeyaan wabihi taqiyu wabihi tawaaducaas ayuu attaqiyu qofka ilaahay ka baqaana yartaqi oo ku kor noqdaa ila almacaali wabihi taqiyu ila meelaha sareeyo sareeyin buu ku gaaraa weya qofka hadduu istawaaduciyo qofka taqigaa yani waxa weeyaan wuxuu ku gaaraa tawaaducaasi darajooyin sare ilaahay agtiisa kaga gaaraa weya khalqiga agtiisana darajo weyn ayuu ka helaa weya marka mar kastaba qofka waxaa la rabaa inuu mutawaadic yahay oo rabbigiisa subxaanau watacaala mid maaragtay u khuduuca uu yahay kibirka iyo waxa lamidka ahna inuu iska ilaaliyo baa la rabaa inuu iska ilaaliyo kibirka ayaa la rabaa weyaan maxaa yeele kibirka uu noo keeni doono musanifka wuxuu leeyahay ixdar da aljabaabira noo keeni doono waa arki doonnaay kibirku waxa weeyaan nebigu wuu fasiray wuxuu yidhi alkibru bataru lxaqi wa nnaas kibirka labadaas unbuu ku tilmaamay rasuulka salawatu wasalaamu calayh waa dadka khalqiga ilaahay oo aad diidood xaqirto iyo xaqu iska weynaysiiso oodan u hogaansamin weyaan marka arrinkaas qofku inuu ka fogaado ayaa la rabaa hadda waxaana la ka rabaa tawaaduc inaan la imaano ayaana la fari dadka inaa khafduljanax la timaadid baa la rabaa dulla tacalumna qofka inuu xambaaro waxbarashadaada inta ku jirto inta waxbarashada ku jirto dhibaatooyinka ku soo qaadinayoo dhan inaad ugu sabarto ood u qaado sharafta cilmiga uu leeyahay dartii inaad ugu sabarta baa la rabaa يعني الشيخ ابن عثيمين مركو ميشاس متحملا ذل التعلم لعزة العلم مركو فسره يقول هذا جيد وركاس ورفي عن ويوم يعني وحلو جيدا أنك لو أذللت نفسك للتعلم هذه نفس هذا أقول ليسو كد ليسو يعني ما أردت وحبر الشرع أقول ليسو كد ليسا فإنما تطلب حدوني أذيو عزة هذا العلم علمي شرفتي سأيا دوريسا fayakuunu tadliiluhaa marka nafta laylinteedaba waxay noqonaysaa bitacallumi barashadii aad ku layliso waxaad ku laylinaysaa inaad cilmigii barato marka wuxuu leeyahay fayakuunu tadliiluhaa bitacallumi barashada aad naftaada ku laylisabaa waxay noqonaysaa yantuju amaratan ayiba yani yuntiju mid soo saaro ama yantuju miduu soo baxo amaratun ayiba miro wanaagsan inaad gurato cilmigaas markaad naftaada ku layliso ood ku sabirto oo u dulqaadato barashadii cilmiga waxaad imaanaysaa imaar ayib ah inuu qofku helo ayay maaragtay gaarsiinaysaa weyaan wacalayhi calaa hada alasli yani calayhida asalkan oo loo jeedo qabdu ljanaaxi wamaa bacdahu khafd aljanaaxi aan soo sheegnay iyo maaragtay khafd aljanaaxi wa nabd alkhuyalaa'i waalkibriyaa halkaasaa loo celina damiirka weyn wacalayhi calaa hada alasli asalkan oo khafd aljanaaxa ah markaynu qabanno faxdir ka digtoonow ayuha aalibu ardaygiiow nawaaqida haadihi alaadaabi nawaaqida haadihi alaadaabi aadaabtan tan ah wixii burinayay oo nawaaqidkeedii ahay ka hor imaanaya adaabtaada ka kac ka dhigay ka digtoono iska ilaali adaabti wanaagsaneed uu noo soo sheegay soomaha sheekhi bal ka rabay waxa buriyadu hadda kaaga digay war iska ilaali kulay fa innaha mahayir nawaaqidii oo aadaabta burinaysay macal ismi ayadoo ay dambi la jirtaahi tuqiimu haddana waxay kugu joojinaysaa yani ay kortaada ku oogaysaa calaa nafsika naftaada ay ku oogi shaahidan mid markhaatiya dushaada soo joojin muxuu markhaati ka yahay calaa ana fi lcaqli caqliga dhexdiisa inuu ku sugan yahay cilatan cillo inay ku suganta cudur caqligaaga inay cillo ku jirto ayay kutusaysaa weyaan aadaabta nawaaqidka markaad la timaado naaq iyo cilmiga wixii burinayay markaad la timaado adoo dembi ka kasbanayo oo dembi ka helayo haddana tagtiibay waxay markhaati kaaga dhigi in caqligaadu wax ku jiro uusan caqligaagu caadi ahayn cilad ay ku jirta cudur inuu qalbigaaga ku jiro cilladu waa cudur wey taasuu leeyay fa innahaa nawaaqishii nawaaqidkii burinayay maca alimi ayadoo dembi ay la jirto haddana tuqiimu waxay joojin calaa nafsika naftaada dushiisa ay ku joojinaysaa shaahidan mid markhaatiyaho ku markhaati kaco calaa anna fi lcaqli caqliga dhexdiisa inuu ku sugan yahay cilatan ila inay ku sugan tahay cudur inuu ku sugan yahay taasi dadku arkaya wa calaa xirmaanin hoojin inay ku sugan tahay caqligaagu wa calaa xirmaanin naftaada inay ku sugan tahay naftaada inay ku sugan tahay hoojin min alcilmi cilmigii lagaa hoojiyo waalcamali bihi iyo cilmigoo lagu dhaqmo oo lagaa hoojiyo arrintaas shaahid ah ayay dushaada yeelaysaa weyaan fa iyaaka marka iska ilaali ka digtoonow iyo wal khuyalaa ah, kibirka iska ilaali fa iyaaka wal khuyalaa adiga iyo isqaadqaadka ayaan idin kala digi wey iska ilaali meel khuyalaa iyo kibir isqaadqaad yani marna hala imaanin buu kuleeyahy maxaa yeelay fainahu kibirka iyo isqaadqaadku nifaaqun munaafiqnimo weeye wa kibriyaaun isla weynin kibriyaa oo cadamo min shiddati tawaqii iska ilaalinta darnaanshaheeda minhu ay min alkhuyalaai walkibri kibirkii iyo khuyalaagii iyo nifaaqii iska ilaalintiisii cinda salafi salafu haadihi lumma dadkeennii horeeyey salafkeenni ridwaanulaahi calayhim agtooda wuxuuba gaaray iska ilaalintii mablaqan meel aad u weyn ayuu gaaray weyaan yani mablag weyn arin weyn ayuu gaaay halkaasay ka gaareen buu leeyahay marka salafkeenni aad bay iskaga ilaalin jireen in mid walbaba waa ka digtoonaan jirin nifaaq inuu maaragtay munaafiqnimo iyo kibir iyo khuyalaa waa iska ilaalin jireen marka meeshaan maadaama uu khafduljanax ku soo faray inaad tawaaduc la timaado oo ardayga laga doonayo uu faray buu haddana wixii yani ka hor imaanayay oo burinayay aadaabtaas wanaagsanoo khafduljanaaxa ah tawaaduca ah wixii burinayay ayuu sheikhu kaaga digay wey waa alkhuyalaa walkibru maxaa yeele alkhuyalaa iyo isqaadqaadka kibirku waa munaafiqnimo weyaan waa munaafiqnimo wey walidaalika ilaahay qur-aanka allah wuxuu ku leeyahay walaa tamshi in allaha laa yuxibu kula muhtaalin fakuur fii suurati luqmaan markuu luqmaan wiilkiisa la dardaarmayay dardaarankiisii bay ka mid tahay walaa tamshi fi lardi maraxa war dhulka ilaahay isqaadqaad ha ku soconin ha isla weynaanin ina allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakuur mid kastoo isqaadqaad badan oo faan badan allah ma jeclo subxaana wa tacaala allah ma jeclo isla weyninkii rabbi ma jeclo walaa tamshi fi lardi maraxa في سورة الإسراء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا بني هذا مسكينة تهي إسقاطات كهذا أسقاط قاديسو لولكنا مدلولين كرو جحجيحي كراهي لولكت هذا أود أدينا كد الله عنك ارتد ملك buurahana ma gaari kartid makhluuqaadka wada waaweyn baa jiro dhir kuma gaari karaysid marka insaan daciifa inaad tahay garo ha isla weynaanin weeyaan kibirka iska ilaali maxaa yeelay dadka isqaadqaaday oo isla weyn nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay dad badan oo horay isqadqaadi jiray oo allah dhulka uu la jaray xadiidka imaam muslim fii saxiixii ku sugna xadiid abi hurayra wuxuu nabigu yidhi baynamaa rajulun yamshi mar uu ahaa nin mid socdo qad acjabathu jammatuhu wa burdaahu yacni timihiisii iyo jummatahu wa burdaahu iyo go'iisii ay cajab geliyeen wa fii riwaayatin qad acjabathu nafsuhu ama naftiisii ay cajab gelisay id khusifa bihi lardu markaas ayaa dhulka lala jaray fa huwa yatajaljalu fi lardi xata taquuma asaaca yani dhulkeebaa lala gooyey markuu isqaadqaaday dhulkuu maalinba xoogaa usii socona dhulka hoos kusii soconi ilaa qiyaama saaca laga gaaro ardadaas dhulkaas kusii soconi weyaan marka shaygan kibirka la yidhaahdaa saxaabadu aad bay iskaga ilaalin jireen ibn abi mulayka oo min ataabiciin ka mid ahaa aimmadii yani taabiciintii salafu hadihi lumma ka mid ahaa yaa wuxuu dhihi jiray adraktu alaaiina min asxaabi nabiyi sal allahu alayh waali wasalama kulluhum yakhaafu nifaaqa calaa nafsihi yani waxaan soo gaaray buu yidhi isagu taabicii buu ahaa waxaan soo gaaray dad ilaa soddon saxaabada ka mida ah, ayaan soo gaaray wakhtigoodii le taabici waxaa la ninkii saxaabada nabiga soddon saxaabada ka mida baan soo gaaray buu yii asxaabtii nebiga mid kasta kulligii aan arkana yakhaafu calaa nafsihi min annifaaq mid walbaba yakhaafu nifaaqa calaa nafsihi wuxuu naftiisa munaafiqnimo uga baqi jiray oo marka kibriyaagu isla weyninku munaafiqnimo ku gaarsiinaya weyaan marka nabdu lkhuyalaa inaad iyo maaragtay aad tuurto oodan khalqiga iska weynaysiinin waa aadaabta tawaaduca ah oo ku gaarsiinayo cilmiga ku gaarsiinayo waxa kaa hor istaagayana waa isla weynanka iyo kibirka cilmigu kaa hor istaagaa weeyaan wa min daqiiqihi hadalkaas aan soo sheegnay kiisa qarada yar kiisa qarada yar يعني هذا الكاس أن صو شيغني wuxuu ka hadlayaa nabd al-khuyalaad ama al-khuyalaad laftiisa sida salafka iskaga ilaalin jireen buu tirinay ومن دقيقه كيس قرده ير وحويان هذا الكلام ما أسنده الذهبي الإمام الذهبي وحي أو إسناديه سند ويالي في ترجمة عمر بن, عمر بن الأسود العنسي ninka la yidhaha sheekha camar ibn alaswad alcansi la yidhaahdaa oo almutawafaa la oofsaday oo dhintay fii khilaafati yani cabdilmalik ibni marwaan raximah llahu tacaala cabdilmalik ibni marwaan oo min bani umaya ka tirsanaa dowladdii bani umaya ka tirsanaa cahdigiisii markuu madaxda ahaa ayaa sheekhaas camar ibn aswad alcansi la yidhaahdaa ou dhintay marka imaamu dahabi uu u tarjamaynaya tarjama u qoraya markaasuu wuxuu yidhi annahu camar ibn alswad alcansi kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min almasjidi masjidka markuu ka baxo oo gurigiisii ama danihiisii kale u socdo qabada yamiinahu gacantiisa midigtuu qaban jiray calaa shimaalihi bidixdiisuu ku qaban jiray yani gacantii midigtuu qabanaya bidixduu ku qabanaya saas mar kastoo baxaba gacantiisa midigtaa u qabtaa markuu salaada tukadaba oo gurigiisa u socdo gacantiisa midigtuu qaban jiray bidixbuu ku qaban jiray markaasaa fa su'ila can daalika waa la weydiiye waxaa la yidhi mar kastoo aad baxdo waa adiga maaragtay gacantaada ku dheggan midigtii qabanayee maxaa weeye waa kuse faqaala markaasu wuxuu yidhi makhaafata an tunaafiqa yadii waxaan u samaynayaa gacantayda inay munaafiqaysaan diidanaha inta naftayda wax igu sheekayso xoogaa intaan xaragoodo aan isqaadqaado oo gacantii aan ka xaragoodo baan diidanahay buu leeyahy marka gacantii inaan layliyo oon baro tawaaduca tusabaan rabaa buu leeyahy hadalkaasuu leeyahy yani saasuu isku ilaalin jiray salafkeenna ridwaanullaahi calayh qultu buu yidhi marka dahabi hadalkaa waa imaam dahabi baa wato qultu waxaan leeyahay buu yidhi yumsikuhaa camar bn aswad alcansi gacantiisa midigtaa wuu qabanayay khawfan liajli khawfin cabsi darteed uu ka baqayo min an yakhtura inuu dhaco yani e, min an yakhtura inuu ku dhaco biyadihi gacantiisa midigta fii mishyatihi socodkiisa dhexdiisa ay alkhuyalaa inuu ku dhaco isqaadqaad buu u jeedaya an yaqdira alkhuyalaa'u isqaadqaadkii inuu dhaco iyo isla weyninkii biyadihi gacantiisa uu ku dhaco fii mishyatihi socodkiisa markuu soconayo marka ayuu qalbigiis inta soo galo inuu gacantan ku xaragoodo ilaalin ou ilaalinayabuu u qabtay buu yidhi fa ina dalika arrinkaasi min alkhuyalaa'i buu ka mid yahay gacanta ood maaragtay aad muxuu ahaa laafiyaha aad laafiyooto wuxuu ka mid yahay isqaadqaadkuu ka mid yahay wa hada alcaaridu arrintan ku soo banbaxday arrintan caaridkan shaygan yimid yaa carada u soo banbaxay lilcansi yani camr ibn aswad alansi raximah llahu tacaala arinkaasa qalbigiisa ku soo dhacay amaa naftaadu kibir iyo isla ay xarago kuu keentaabu gacantiisa u qabtay buuyii markaasu wuxuu ku yidhi waxdar ka digtoonow ardayahow daa aljabaabirati kuwa yani isla weyn jabaabirada kuwa dadka khasbaa la yidhahda jabbaar aljabaabira dadka dadka khasbo oo jabaabirada ahoo kibir badan cudurkooda iska ilaali daaoodii cudurkooda iska ilaali waa maxay kaas alkibra war kibirka iska ilaali fa ina alkibra kibirku iyo walxirsa adduunka oo lagu dadaalo oo bas-un sharaf aa noqoto adduunya jacayl keliya u taagan tahay walxasada xasadka oo ummadda ilaahay aa ah xasado saddexduba walu dambin dembikii ugu horreeye weeye cusya allaahu alla lagu caasiyo bihi dembigaasba dembi kii ugu horreeye rabbi lagu caasiyey waxa weye waa xirsi iyo kibri iyo xasad wey oo muxuu ahaa shaydaanka wey aadam markuu ilaahay abuuray oo malaa'igta uu amroo yidhi usjuduu liaadama ibliis waa uu diiday mar wuxuu u diiday isla kibir buu u diiday isla weynin oo yidhi yacni maaragtay asjud liman khalaqta tiina qof dhooba aa ah ka abuurtay anoo dabiga abuurtay miyaan u sujuudayaa buu yidhi isla weynin waa u sameeyey xirsi iyo xasadnimona waa ku jirtaa xasadnimo ama uu kaa wanaagsanaada ou xastayana u samayn jiray marka dembi ilaahay lagu caasiyo kan ugu horreeyey kaas buu ahaa buu leeyay marka iska ilaali ardayo weligaa kibir uusan ku gelin adoo taalibulcilmi iyo cilmi barana haddii xoogaa kibira isla weynina xoogaa cilmi baa baratay dadka ka sarraysaayo shiikh baa tahay oo caalimaa tahay nafta shaydaanka ugu sheekeeyo cilmi gaari maysa waa inaad la dirirta arrintaas la dagaalanta wey markaasuu kuu sii fasiroo yidhi fatadaawuluka isku taagidaada aad isku taagto ood isku dhiririso calaa mucallimika mucallimkii adig wax ku barayay kibriyaau waa kibir wey mucalimkaagii haddaad isku taagto ood yani maaragtay mid la fila inaad tahay aad iskugu taagtaa waa nooc kibriyaaga ka mida ah. wastinkaafuka kashiiqintaada oo aad diida wey istankafa bimacnaa qofka yani shayga uu diido uu naco waay nicidaada weeyaan canman yufiiduka qofka kuu faa'iidaynayo oo minman dad ka mid ah huwa isaguba duunaka adiga kaa hooseeyo kibriya waa iyadan yacni nin adoo shiikh ah oo wax maaragtay eh, cilmi leh ayaa ardaygaagii baad cilmi aadan aqoonin buu yaqaanaa inaad ninkaa kaa hooseeyo ardagaagii aad wax ka barato maadaduu yaqaana iyo akhri aad tiraahdo aad iska weynaysiiso macnuu hebelah baa arday hebel hoos fadhiisanaya inaad tiraahdo ayada lafteeda kibriyaa waa ayadana kibir wa tawaaducaa la rabaa ama shiikha cilmigaa ma koobin maxaa nabiylahi maxamed ilaahay wuxuu weydiisan yidhi waqul rabbi sidnii cilman cilmi ma aadan koobin waxaa dhici karto ardaygaagi inuu kaa macrifo badan yahay cilmiga oo ku dheer yahay ha ka istinkaafin istinkaaf ha samaynino ha ka shiiqinino ha diidino ha nicin ha iska weynaysiine ka bar wixii cilmi aad ka baran karto asagoo ardagaagii ah taasaa la rabaa wa taqsiiruka ka gaabintaada aad ka gaabiso can ilcamali ku camalfalki bilcilmi cilmiga aad ku camalfashana xamatu kibrin yani waxa weeye kibir dhoobadii oo kale iyo calowgii oo kale weeyaan حمأة الماء وحال يراهدا يعني مركا تراهدا حمأ الماء بيه إذا دور صومي إذا انكدر وتغير بالإراهدا مركا بيه دور صوما أي الإراهدا يعني النذوب آذان الإراهدا مركا إن آذن علمقادي كعمل فلنا علمقاد برتي آذن كعمل فلن وطوبضا إيا علوي كبرك علوي سؤول هاوية سلوين كوحي سوي وعنوان الحرمان hoojinta oo cilmiga laga hoojiyey cinwaankiisii iyo calaamadda uu ahaa weeyaan marka taa inaa iska ilaalisaa la rabaa lanna qofka mucallimka kuu ah oo adiga wax ku barayo horta inaad isku taagtid lama rabo kibirkana waad ogtihiin shay xun waay khalqiga laiska weynaysiiyo xaqna laiska weynaysiiyo arrintaas waa arrin khatar ah weeyaan shaydaankana waa taas midda uu maaragtay ou u diiday inuu nabiyulaahi aadam u sujuudo waa kibirkaasi weeyaan kibirkaas weeyaan marka sidaa darteed waxa weeye kibirka markaa tuurto macallinkaadana u tawaaduc cilmiga qofkii aad ka baranayso haba kaa hooseeya xagga cilmige ka baro ceebkuu ma aha sharafay kuu tahay tawaaducaadayd ku tusaysaa weeyaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa uu soo guurinayaa azurnuuji fi tacliim almutacallim wuxuu ku soo guuriyaa ina almucallima waatabiiba kilaahuma waa laba bayd wey ina almucallima waatabiiba kilaahuma laa yansaxaani idaa humaa lam yukrama ninka mucallimka wax ku baraya iyo dhakhtarka adiga ku dawaynayo labadooda haddaadan ixtiraamin ku naseexayn maayaan macalinka haddaa isku taagto oo aad maaragtay yani nin wax alla wuxuu ku yidhaahdo aad diidood laa qof isku taaga aad noqoto isku dhiriiriso ma cilmi baa ka baranaysa ku bari maayo ku naseexayn maayo maxaa ilma aadan karaanin wakadalika dhakhtarkii adig ku cudurkan kaa dawaynayay haddaa isku taagto isna ku dawayn maayo nasiixo ka heli mayso la'anna ma aadan ixtiraamin markaasuu wuxuu yidhi fabir lidaaika in jafawta abiibahu waqnac bijahlika in jafawta mucalimah hadalkaa waa baydkii labaad weyaan oo zurnuuji u lahaa haddaad abiibkaada aadan karaamaynin oo aadan ixtiraamin dhakhtarkaaga fabir lidaaika marka cudurkaaga iskaga sabr ila wa kaa daawe heli maysd in jafawta abiibahu kii dawayn lahaa haddii aad goysay u dulqaada marka xanuunkaada weligaa ha waqnac bijahlika jahligaadana ku qana jaahilnimadaada la fadhi iskaga qana in jafowta mucalliman mucallimku wax ku bari lahaa jahliga kaa saari lahaa haddaa goyso ama isku taagtaan soo jahligaada la fadhin maysa weligaa jahligaada la fadhinaysa marka waxaa la rabaa tawaaduca inuu la yimaado walidaalika markaasuu yani maarata meeshan shicirkan gobaygaan noogu dhigo yidhi musanifka alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaan alcaali alcilmu cilmigu xarbun dagaal weeye lilfataa wuxuu la dirirayaa lilfataa igaarkii ama ninkii dhallinyarada ahaa almutacaali isa sara marinaya cilmiga iyo qofka isla weyn yani shaabka ama dhallinyarada isla weyn yani iyo cilmigu dagaal baa ka dhexeeya cilmigii wuxuu rabaa qof tawaadicahoo mutawaadicahoo degan u baahanya kaasoo cilmiga qaadan karo haddaa isla weyntaha waa kula dagaashan markaasuu tusaale kuu soo qaato yidhi kasayli xarbun lilmakaani alcaali daadka roobka markuu soo rogmado hadduu soo daato makaan sare dhul buur sarrayso daad ma gaari kara daad ma gaari karo dhulka intuu hoos ka tago ma fuulaya daad ma fuuli karo daad meel hoosayso oo mutawaadic oo godan uu aadaa biyuu aadaa adigu haddaad isa cilmigii marna ku soo gaari maayo laana buurtaasoo kale iska dhigtay cilmiguna ku soo gaari maayo ila daadkii socdo cilmigu ahaay taasuu leeyahay alcilmu cilmigu xarbun dagaal weeye lilfata almutacaali shaabka ama igaarka isu sara mariyaahi ayuu la dagaashan yahay marna cilmi ma bartaa da la timaado kasayli buu la mid yahay daadkii sida uu xarbun dagaal uu u yahay uusan marna uusan u gaaraynin lilmakaani alcaali meeshii sarraysay uusan u gaaraynin oo daad hoos jooga iyo iyo buur sare dagaal soo uga dhaxeeyaysan isgaaraynin ayuu cilmiga iyo midka isla weyn uusan marna u gaaraynin weeyaan hada wabillahi tawfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed waali wasaxbi